alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamed wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd nin baa wuxuu soo qoray low khashaca qalbu hada khashacat jawaarixuhu waa mowduuc buu i siyuuti baa jaamic saqiir ku keenay irwaagana halkaas sheekh ku keenay xadii maynaan ka dhigin sooma markuu xadiis yahay buu mowduuc yahay laakiin waxaan nidhi waa asar saciid ibn musayib taasaa u baahan warkiisa la keeno laakiin xadiis ahaan markuu yahay inuu mawduucii hadalkama joogo ayb baab masaajid masaajidii bu yahay can caaishata radi allahu canha yani wuxuu ka hadlayaa masaajida oo meelaha loo dhisay in ilaahay lagu caabudo subxana wa tacala lagu tukado axkaam bay leeyihiin marka iyo aadaab taasuu ka hadlaya masaajidda wuxuu leeyahay alimaam ibnu xazmi caleyh raxmat ullah sidoo muxallihiisa ku qoran masjidku waxaa masjid la dhihi karaa buu leeyahay markuu dhulkiisu waqaf yahay oo ilaahay leeyahay subxana wa tacala hadduu kiro yahay oo cid ilaahay ka sokaysa ay leedahay masaajid ma noqdo buu leeyahay wuxuuna u deliishanaya ayaddii qur-aanka ahayd wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada masaajidda ilahay baa iskale meel cid kale leedahay masaajid ma noqon kartuu le sidaa markii la yidhaahdo waxaa meesha ka baxaya dhul badan oo u kiraysan masaajid ahaan asalku waa inayna xog masjid qaadanaynin allahuma inay xaalad daruuro ah oo muslimiintu meel kale ay waayeen inay qasabtaba mooyaane baabu lmasaajidi can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi amara wuxuu amray rasuulu lahi sal ly waslam bibinaa'i almasaajidi masaajidda dhisideeda fi duuri guryaha dhexdooda laga dhiso adduur waa deegaanka deegaanku meesha dhexda uu yahay in laga dhex dhiso masaajidda wa an tunadafa iyo in la nadiifiyo masaajidda ayuu nabigu amray sal lay slm wa tuayaba wa an tutayaba in la udgiyo rawahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda watirmidiyu wasaxaxa wuxuu saxiixiyey tirmidi irsaalahu xadiidku inuu mursal yahay sidoo kale waxaa xadiidka soo saaray axmed axmed uu sheegay waxaa kala soo saaray baan dhihi ibn maaja iyo bayhaqi sida raajixana waxa weye waa sida tirmidi sheegay oo xadiidku waa mursal irsaalkiisaa xoog badan ayb lanna cabdat bnu sulaymaan iyo wakiic ibnu jaraax iyo ibnu cuyeyna ayaa wariyey isagoo mursal ah waana rag aima ah waxaa khilaafay nin la yidhaahdo caamir bnu saalix oo matruuq ah iyo maalik bnu sacayr nin la yidhahdo oo isagana laa ba'sa bihi ah wax xoog badan waxaa khilaafay zaa'idatu bnu qudaama nin la yhahdo iqa oo sabti ah way ka xoog badan yihiin marka wabittaali riwaayatu ama yani waxa wey riwaayat alirsaal ayaa xoog badan xadiidku marka waa mursal xoog badan inuu mursal saas man laakiin asheikh alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy labada ariiqba way sugan yihin isagu saasuu maraya saxiixun mursalan wa mawsuulan buu leehay labadu ariiq buu usaxaya laakiin waxaa xoog badan sida imaam tirmidi u marayo xadiidku inuu mursal yahay ay xoog badan tahay shaahid buu leeyahy xadiidku shaahid xoog badan oo axmed uu soo saaray buu leeyahay can curwata bni zubayr can jaddatihi maya can curwata bni zubayr can man xadaahu min asxaabi rasuli lah sal lay slm rag saxaabadii nebiga ka mid a ah ama nin ka mid a ah baa curwo u sheegay muxuu u sheegay wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal lay wasalam yaamurunaa nebigu wuxuu ahaa midna amra an nasnaca almasaajida inaan masaajida sancaynoon dhisno fii duurinaa meesha aan degannahay degannahayo guryaha dhexdooda inaan ka dhisno wa an nuslixa sancataha wa nuahiraha waxaa kaloo nebiguna amri jiray masaajidda hagaajinteeda iyo dhismaheeda inaan hagaajinno oon aahirinno nadiifinno macnaha xadiikaasi sanadkiisu waxaa saxiixiyey haytami waxaa taxsiiniyey ashekh albani caleh ramat ullah kama fi saxiixi abi daawuud xadiikaasa marka u marhaati kacaya mursalkii hore iyo kani markay isku xoogaabaan xadiiku xasan buu noqonaya marka shaahid kalaa jira oo abu daawuud soo saaray min xadiii samura laakiin waa aciif xadii samura markuu yahay abu daawuud ku yaallo waa aciif ayb xadiiku wuxuu faa'iideeyey saddex masalo masalada koobaadi waxa weye masaajidda in laga dhiso meeshay dadku degan yihiin dhexdooda xaafadaha dhexdooda in laga dhiso in laga fogeynin dadka waana sidaas leanna in lagu cibaadaysto lagu tukadaa loogu talagalay wabitaali dadka meesha ay degan yihiin in laga dhiso bay maslaxadu ku taxaquqaysa dadkana dad tabar yaroo aan meel fog gaari karin baa ku jira sidaasuu marka nebigu amray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib waana masle la isla walilasaf waayahan dambe waxaa aada u badan oo masale in la ishaaro mudan ah qolyahan muxsiniinta ama hay-adaha khaasatan carabta ka soo qaada masaajidda kadibna masaajidda dhisa qolyaha qaar ka mid a uma aaba yeelaan masaajidka meeshay ka dhisayaan waxaad arkaysaa masaajid meel cidlo a ka taagan waxaa laga yaabaa sababta ku kalifaysa inay tahay meeshaasaa u kharash yaro toban kunoo dollar markuu ka soo qaaday shan kun buu ku dhisi shanta kalena jeebku iska gashana waa jariimo waay qaraasino waay qoladaas waa qolo macnaa waxa wey qoladan loo yaqaano dhuljiifta dhuljiif iyo badjiif baa badane wadaadada laftoodu qolo badjiifay leeyihi oo diintu ka dhammaatay oo intay xoolo soo qaadaan xoolihii masaalixdeeda meelihii loogu talagalay aan danaynayni iyaa ka faa'iidaysanaya laakiin keliya fiirinaya uun mashruucii istaaji kadibna uun ku dadaal si wax kaaga soo hadhi laha wa haadaa khaa masle khaldow masaajidda waa in laga taago meel ay ku taxaquqayso maslaxadii masaajidka loo dhisay oo ah in lagu cibaadayso meel cidlaha haddaad ka istaajiso waxba maadan samayn saas way saas daraaddeed buu nebigu u amrayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh in masaajida laga dhiso meelahaas la degan yahay man ayb masalada labaad ee xadiidku uu faa'ideynaya waxa weeye masaajidda in la nadiifiyo tandiifu almasaajid oo masaajidka macnaha la xaadho yani la dhaqo maaratay la daahiriyo taana iyadana nusuus badan bay leedahay sida saxiixulbukhaarigii keyrkii ku qoranna nebigu sal ly slam masaajidkiisa waxaa hagaajin jirtay gabadh madow ama ninna waa ku timid ma ninba ama gabadhba ayaa hagaajin jiray inuu gabadh yahay bay u badnayd gabadhaasi waa tii dhimatay saxaabaduna iska aaseen iyagoo nebigu usoo sheegay soo garan maysaa soo marnay kadibna nebigu yidhi maxaad ii oysin weydeen qabrigeedii intuu tegay nebigu kusoo tukaday salawatu rabbi waslamu caleyh shaqo kale mayl shaqadeed waxay masaajidka ka shaqayn jirtay oy nadiifin jirta man masalada saddexaad ee masaajidku uu ka hadlay waxaan dhilaha xadiidku ka hadlay waa udginta masaajidda in la udgiyo cadar iyo barfuun iyo bukuur iyo wixii loo heli karo unsi in masaajiddu ay udugto soo udugto saas man iyadana oo lagala dagaalamo wasakda wasakda lagala dagaalamo taana axaadiis fara badan baa kutusaysa uu ka mid yahay xadiidka ibni cumar waa kan soo marray nebigu sal lay waslam xataha biyadihi xaakadii masaajidka uu ku arkay waa kii gacantiisa ku xoqay soomaahan aan soo marnay ayb uma latakha bizacfaraani dacaa bihi markuu xaakadii meesha ka tirtiray zacfaraan ii keena intuu yidhi buu zacfaraan meeshii ku dharoobay oo mariyey xaakadu ku taallay zacfaraanku waa soo udkaa ayb markaasaa wuxuu yidhi fakadalika sunica azacfaraanu fi lmasaajid raawiga odhanaya zacfaraanka masaajidda la marinayo halkaasuu ka soo jeedaa buui xadiidka ibnu khuseyma soo saaray biisnaadin saxiix waxaa kaloo ku tusaya xadiidka anas ibnu malikin ee uu leeyahay ra'aa rasuulu lahi sal lay slam nukhaamatan fii qiblati almasjid nebigu xaakuu ku arkay masaajidka qibladiis faxmara wajhuhu nebiga wejigiisu waa guduutay salawaatu rabbi waslamu caleyh aad buu uga xumaaday waa ka xanaaqay ayb fajaa'athu imra'atu min alansaar haweeney ree ansaareedaas nebiga u timi sal lay aslam faxakathaa markaasay xoqday iyadaa ka shaqaysa fajacalat makaanaha khaluuqan meeshii xaakadu ku taallay ay ka xoqday bay cadar iyo wax udgoon bay marisay markaasaa nebigu wuxu ur sal lay slam maa axsana haada alla wanaagsanaa buu nebigu sal lay slm maxaaba ka wanaagsanba qashin masaaj ku yaalla intaad ka bi'isay inaad odayga ugu badasho maxaa ka fiican buu nebigu ur salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka nasaa ibnu khudeyma soo saaray biisnaadin laa ba'sa bihi marka intuba saddexda mas'alaba sidaasay keliya amaa masaajidda dhisidooda ayadoo waad garanaysaan fadligeedo xadiidkii cuثmaan ibni cafaan fii صaxiixayn nebigu sal lay slam waa ka yidhi man banaa masjida lilah yabtagii bihi wajha allah bana allahu lahu beyta fi اljanna ninkii masaajid guri ilahay u dhisa isagoo ilaahay wejigiisa ula jeedan dan kale ka lahayn ilahay guriguu janno uga dhisa ibn maaja wuxuu isaguna soo saaray min xadiidi jaabir bni cabdilah inuu nebigu yuri sal lay aslam man banaa masjida lilahi kamifxasi qaطaa ruuxii ilaahay masaajid u dhisa walow shimbir meelay fadhiisataba ha noqotay mifxas qaaa qaadka waxaa la yidhahdaa shimbirka la yidhaahdo xidin xiisaday ah ama noocyada uu nooc ka mid ah. qolo kale wax kale inoogu sheegaan meeshay fadhiisato intaa in laegna ha ahaado meeshay fadhiisato intaa in laegna ha ahaadee ruuxii masaajid ilaahay dartii u dhisa aw asqara min dalik ama intaa wax kasii yarba ilaahay jannadu guri uga dhisaa macnaha masaajidka lagu leeyahay guri jannaa lagugu bedelaya macnaheedu ma aha inuu masaajid weyn yahay laazim ah xataa haba iska yaraado dhowruraaba ku tukan kareen dhowr ru bay ku tukan karaan ataa waa masaajid ilahay dartiina dhulkiisa iyo dhismihiisaba adugu qafta macnaha saas weyaan ruux walba tabarkii wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi qaatala allahu allaha lacnado alyahuuda yahuud allaha lacnado maxaa yeelay oo loo lacnadaya maxay muteen waxay sameeyeenoo lacnada ku muteen ittakhaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaaihim nebiyadooda xabaalahoodii ayay masaajida meelay ku tukadaan ka samaysteen xabaalihii nebiyadooda bay meelay ku tukadaan ka dhigteen muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa soo saaray wazaada muslimun muslim wuxuu ziyaadiyey wnasaara iyo nasaaraba yani lafdiga muslim waxa weeye lacana allaahu alyahuuda wاnasaara yahuud iyo nasaaraba lacnada ilahay ku dhacday sababtuna waxa weye nebiyada muxuu ahaayey qubuurahoodii bay meelay ku tukadaan ka dhigteen walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariyo muslim min xadiii caaishata xadiidka caaisha xaal kaanuu waxay ahaayeen idaa goortii maata uu dhinto fiihim dhexdooda kaanuu waxay ahaayeen yahuuddii nasaarada wey idaa goortii maata uu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu ninku alsaalixu ee wanaagsani banow kuwa dhisabay ahaan jireen calaa qabrihi qabrigiisa korkiisa masjidan meel lagu tukaday ka dhisi jireen wa fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku yimid xadiidka caaisha ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi intuu ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihin xadiidka caaisha wuxuu aha lafdigiisu wuxuu ah ummu xabiiba iyo ummu salama ayaa nebiga u yimid ayaa waxay soo arkeen markay ardulxabasha aadeen baa waxay soo arkeen kaniisad aada u qurux badan markaas nebiga waxay uga sheekeeyeen kaniisaday soo arkeen aada usoo qurux badnaydee sawirada lahaydee dhaldhalaalka lahayd markaasaa rasuulku wuxu uhi sal ly aslam ina ulaa'ika ida kaana fiihim arajulu saalix kuwa aad kaniisadooda ammaanaad macnaha waxa weye aada u bogteen quruxdeeda waxay ahaan jireen markuu nin wanaagsan ka dhinto banow calaa qabrihi masjidan qabrigiisa korkiisay masjid iyo meelay ku tukadaan ka dhisi jireen wa sawaruu fiihi tilka suwar markaasay sawiradaas aad sheegaysaane quruxsan bay ku sawiri jireen ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allahi ywma alqiyama bu nabig sal lay slm maalinta qiyaamada khalqiga kuwa ugu shar badan waa kuwaasu rasulku sal lay slam kadalika ziyaado kaley leedahay oo labadooda ay warinaya bukhari muslim soo saareen ziyaadadaasi waxa weeye caaisha waxay tihi xadiidkaa markay warisay lowlaa daalika haddayna taasi jiri lahayn arintaa iyo digniintaa nebigu bixiyey haddayna jiri lahayn ubriza qabruhu nebiga qabrigiisa waa la muujin lahaa hayra annahu khushiya an yutakhada masjidan waxaase laga baqay in laga dhigto dadku ka samaystaan meelay ku tukadaan ilan dad ahlulquluwi a ah. jira saas daraaddeed baan masaajidka nebiga banaanka aan loo soo saarin nebiga qabrigiisa bannaanka loo soo saarin saxaabadu ridwaanullahi calayhim meeshuu ku geeriyooday bay ku aaseen oo qolkii caaisha ah marka labaad weeyaane qabrigiisa mayna taagin qolkii dhisnaayay seexan jireen isagii caaisha unbaa lagu dhex aasay dhismo loo sameeye ma jiro nabiga qabrigiis salawatu rabbi waslamu caleyh saas man marka saxaabadu markay ku aasayaan asbaabtii kalliisay inay meeshaa ku aasaan waxaa ka mid a inaan lagu fitnoobin waa sabab ka mid asbaabta iyo ayada oo ambiyada sidoodaba meeshay naftu kaga baxdaa lagu aasaa lagama qaado meesha uu ku dhintay baa lagu aasa saas man marka asbaab noocaas leeda xadiistu marka waxay diideysaa in meelaha xabaalaha ah salaad lala aado oo masaajidda iyo xabaaluhu aynan isu imaan karin masaajidda marka la leeyahay salaadana ah gooni ahaanteeda qubuurta looma ogolaa masaajidda oo meesha salaadda loogu talagalay iyo qubuurtana laysuma geyn karo waa kaan soo marnay aan soo sheegnay xadiidka cabdullaahi bni cumar fii saxiixi albukhaari uu nebigu yuri sal lay waslam ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum salaaddiinna sunnada ah guryihiinna qayb ka siiya oo guryaha ku tukada walaa tattakhiduuha qubuuraa guryaha ha ka dhiganina xabaalo guri aan lagu tukanaynin waa xabaal xabaalaan lagu tukanin sidaas daraaddeed gurigu suusan xabaal oo kale u noqonin salaadda sunnada qaar ka siiyo ku tukada buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka muxuu muujinaya wuxuu muujinayaa xabaal iyo salaad isma arkaan masaajid iyo xabaalana isma arkaan saas way macnaha kadalika waxaa macnaha faa'iideynaya xadiidka cabdullahi bn mascuud oo nebiga uu ka warinay sal lay aslam ina min shiraari innaasi dadka kuwa ugu shar badani man tudrikuhum asaacatu wahum axyaa waa dadka ay qiyaamadu ku duldhacayso ayagoo nool qolo waa qoladaas leanna dadka mu'miniinta ah waa qolada nabiyulaahi ciisa uu la socdo kooxda ugu dambaysa muminiinta qiyaamadu intaynan dhicin baa dabayl yar imaanaysa oo khafiifa markaasay nafta ka qaadaysa dhulka waxaa isugu soo hadhaya dad aan ilaahay aqoonin kuwaasay qiyaamadu ku duldhacaysa inta ilaahay abuurtayna dadka ugu shar badan bay ku jiraan qolo waa qolada qolada labaadi waxa weeye waman yatakhidu alqubuura masaajida qolada labaadee dadka ugu shar badan waa kuwa qubuurta ka dhigta meelay ku tukadaan iyo masaajid ka samaysa balilahi ku dhaariya kuwa lagu lamaaniye firi waxaa lagu lamaaniyey dadka aan ilaahay aqoonin qiyaamaduna ku duldhici doonto kuwa waxaa lagu la garab dhigay kuwa salaada iyo masaajidda qubuurta la tago qubuurta iyo masaajidda mideeya ama isu geeya man xadiikan waxaa soo saaray axmed ibnu khusayma tabarani biisnaadin xasan ayb xadiistaasi marka saan horeyba usoo marna waxay diidan tahay in xabaalaha ama qubuurta lagu tukado u fiirsada yahuud iyo nasaaro xabaalaha ay ku dul tukan jireen ee masaajidda ay ka samaysteeni yaa imaa inay ambiyo xabaalahood yihiin yaa imaa inay dad saalixiina xabaalahood yihiin soo ma laakiin innaga wadaadadu meeshay inoo hor qaadeen oo ina geeyeen waaba xabaalo aan la garanaynin bayaa ku jira soo ma jin baa ku jira biniaadam waa ku jira laakiin biniaadamkani muxuu ahaa muxuu mudan yahy ma cadaaban yahy ma jannaysan yahy ma balaayaa haysata lama yaqaan keliyeeta uun khuraafaad intuu noolaa laysku akhriyey oo weli baan ahay iyo waan duulaa iyo waxbaan keenaa iyo barakaan leeahay iyo wax u faafay uun ama kuwa la shaqeeyaa u faafiyey ama shayaaiin iyo balaaya la shaqayso kaahin buu ahaa waxbaa loo faahfaafiyey markaasaa la ictiqaadiyey inuu weliya ama ayu xabaalbaaba laska barakaysa bal marmarka qaarkood meelaan xabaalba ahayn baa laska barakaysa gumbur weyn oo meel ka tagan waxaa lagu leeya sheekh hebel baa iskale meel kalea tegaysa magaalo kale haddana sheekh hebelkiiba xabaashii kule gumburkii kule haddana meel kalea tegaysa sheekh hebelkiiba war sheekh hebelku fara badana ah. sida shee abdiqaadir jilaani buu dhulka taaka taaka ugu jira say dhihi jireen waxba kama jir mabdaan qubuurta iyo salaada in laisu geeyo asalkiisu shiicu kasoo jeeda bal eraan taga kitaab baan ahriyay uu qoray nin hiici ah shiici ahaan jiray ilaa haddan waa shiici laakiin waa madhabka shiiciga in dib loogu noqdo wax badan laga badalo khuraafo uu xambaarsanya buu rumaysanya isagii nin kaloo la dilay oo musawi la dhihi jiray kitaab buu qoray marka kitaabku qoray wuxuu ku sheegayaa waa nin ciraaqi ah shiicina ah waxyaalaha la yaab kalen arkay waxaa ka mida buuri waxaan arkay buu idhi qabru shucayb nebi shucayb qabrigiisi qolaa intay dhisteen meel baa waxay ku yidhahdeen nebi shucayb baa ku aasa qolaa marka intay hor fadhiyaan bay sadana yihiinoo dadka wax kaga urursadaan waxaa igala yaab badnayd buu idhi meel kale waxaan ku arkay buu ihi waa qabru madyan qabru madyan madyan mataqaanaa madyan yuu ahaa ya madyan soo qowm la halaagay ma ahayn qowm la halaagay bay ahayn qabru madya weyaan buu leeyahay meeshuu hor fadhiya dadku lacag kaga urursanaya caamadiina waa barakaysanaysa sooma asalka masaladaasi shiicay ka soo jeedaa shiicadana waxaa ka soo guuriyey dariiqooyinka suufiyada sidaasayna ummadda kusoo gashay leanna dariiqooyinka suufiyada iyo shiicada waxaa ka dhexeeya tashaabuh aan caadi ahayn daraase marka lagu sameeyo aad bay isugu egyihin saas wy man masaa'il fara badan shiicada marka asal ah qoladana waa farac way ka soo qaataan man masaladaasi marka halisteeday leedahay ilaa heer waa taan soo tilmaanay a'immadu imaamu axmed iyo keyrkii inay fatwoodeen haddii qabri iyo masaajid isu yimaadaan hadduu qabrigu horreeyeyna masaajidka hala dumiyo oo qabriga hala daayo haddii uu masaajidku horreeyeyna qabriga ha la saaro oo masaajidka hala daayo laakiin inay meesha ku wada yaallaan maya hadigii salafka ma waana ijmaacu salaf muta'ahiriinta oo niman ama aqoon darra u geysay ama inxiraaf iyo bidca u geysay mutaakhiriintay ka soo jeedaa qubuurtan iyo masaajidda laysla doonanay iyo qubuurta lagu khalweynayo man laakiin hadyigii salafka bilkuliya waa khilaafsanya an abi hurarata radi allahu canh qaala wuxuu ihi bacaa nabiyu nebigu sal lay slam wuxuu diray khaylan farduu diray khaylan fardooley khaylka waxaa la yidhahdaa faraskana waa la yidhahda waxaa kaloo lagu ilaaqaa faraska iyo faariska saaran saas maana aan soo warnay ee eh? umaama soo ma garanaysaan ah, umaama qisadiisuna waxay ahayd nebigu sal lay waslam ciidan fardowley ah ayuu diray wuxuu u diray xagga najdi say u socdeen baa waxay la kulmeen ninkaa magaciisa la yidhahdo umaamat bnu usaal oo ree bani xaniifa sayidu ahli lyamaama la dhihi jiray ree yamaama qabiilka ree bani xaniifa waa riyaad iyo dhulkaasay degi jireen najdi bay degi jireen reerkaasuu ugaas u ahaa in aad loo ixtiraamo oo la qadariyeyna wuu ahaan jiray ninkii bay heleen markaasay soo qabteen nebigay u keeneen say u soo wadeen bay marka masaajidka tiir tiirarkiisa ka mida ku xidhan waagii markuu baryey yaa nebigaa u yimi sal lay aslam markaasu wuxuu ku yidhi maadaa cindaka yaa umaama war umaamo maxaad haysaa bal waran markaasaa wuxuu ku yidhi cindii ya muxamed khayrun maxamedow agtayda khayr baa yaalla muxuu yahay khayrka agtaada yaalla in taqtul taqtul daa damin buuri wain tuncim tuncim calى shaakir wain kunta turiidu اlmaala fasal tucطa tucطa minhu maa shit wuxuu yidhi khayr baan horta hayaa buui wax kale agteeda ma yaalo haddaad i dishana nin dhiig leh baad dishay buui oo nin aan ciyaar ahayn ahaynoo sahlanayn oo ugaas ah baad ishigu haddaad igu galladaysato iska kaysiidaysana nin abaal leh oo wixii loo galay garan kara baad gacan u geysatay oo ka mahad celin wixii loo geystay haddaad xoolo doonaysana wax alla waxaad rabto sheega buuri intaasooba ku jawaayo nebigu waa isaga tegsanot rabbi aslamu caleyh subaxdii dambuu kusoo kallay haddana maada cindaka ya sumaanba buu ku yidhi war sumaanba war maxaa soo kordhay markaasuu yidhi wax igu cusub ma jira intii ubaan hayaa buui haddaad dishana nin dhiigle baad dishay haddaad igu galladaysatana nin abaalle baad ku galladaysatay haddaad xoola rabtana waxaa doontay weydiisa waa isaga tegey nebigu sal lay subaxdii saddexaad bu haddana kusoo kalay war sumaanba maxaad haysaa saddexdii arrimood baan hayaa buui calal dadkan jaahiliyadu moogta masalan markaasuu nabigu wuxuu yhi sal lay waslam aliquu umaama sii daaya bu nabig sal lay sl xadhigga ka fura waa laska sii daayey markii la sii daayey yuu intuu beer derbi beer derbile intuu galayo masaajidka u dhoweeyey ou soo qabaystay yuu soo noqday markaasu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluhu shahaadateynkiibuu qoray wuu islaamay markuu islaamaybu wuxuu yidhi muxamadow weji aan arko wejigaagaan ugu necbaa buu yidhi maantana weji aan arka wejigaagan ugu jeclahay diin aan maqlana taadaan ugu nacbaa buu yidhi maantana taadaan ugu jeclahay dhul aan maqlo ama aan arkana dhulkaagaan ugu nacbaa buu yidhi maantana kaagaan ugu jeclahay laakiin waxaan kuu sheegi buui ciidankaagu waxay isoo qabteen anigoo cumro u socda ee maxaan sameeyaa buui ka cumradaada soo dhammaystira buu nebigu sal lay slam sumaama waa tegey makuu tegey quraysh baa maka weli haysata ree maka markuu u tegay bay waxay ku yidhaahdeen asabawta yaa sumaama war sumaamow ma wahaabiyowday say hadda dhahan xamus ah. waxay aqoon jireen iyo dhaqankoodii ninkii khilaafa sooma dhahan waa wahaabiyowday saasay ah, macana war sumaame dhaqankii aabbe iyo awow laga soo gaadhay maka leexatayo ma kii wareersanaaye maxamed habaad raacday markaasuu ku yidhi ma wahaabiyoobine dhaqankiina kama tegine laakiin aslamtu buu waan islaamay wuu hanjabo wuxuu ku yidhi walla inaynan xabad xinto ah xabad qamandi ah inaynan idinka imaanayn yamaamo buu yidhi ilaa maxamed uu soo idmo raganimadaas inagu maan leenahay muslimku markuu diinta qaato waxaa la doonayaa inuu raganimo yeesho daciif baktigeed ku dhexgega baynuna innaga wax alla waxaan qaban karno waxeenoo dhan gaala iska leh sooma ninkaasi bimujarad uu islaamay wuxuu yidhi qurayshay dhegaysa hal qamandiya haddaad u baahan tihiin maxamed soo warsada markuu soo idmo umaan idin soo diri saasuu marka ah xadiid sumaamata bnu usaal wey qisadiisa marka waa qisadaa dheeroo saxiixaynka marka ku timid wuxuuna u keenay imaamku in gaalku uu geli karo masaajidka isagoo gaal ah saasuu xadiidka u keenay waana sidaas xadiidku wuxuu kutusayaa in gaaladu ay masaajidda keli karaan masalada iyada ah axaadiis fara badan baa kuso arortay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wufuudda gaalada ah wuxuu ku qaabili jiray masaajidkiisa xadiikii ninkii ladhihi jiray dmamninkii ah, laodhan jiray damaam ibnu taclaba soo garanaysaa ninkii caraabiga ah ee nebiga u yimi sal lay slam masaajidku ugu soo galay sida saxix buhariga kusugan waa ka odhanaya anas ibnu maalig oo xadiidka warinaya annagoo nebiga la fadhina masaajidka ayaa nin soo galay rati saaran neef geelah markaasuu neefkii geelaha wuxuu fadhiisiiyey masaajidka meel ka mida wuu dabray yani nafgeelu dabray kadibna nebigu usoo galay masaajidku usoo galay nebigu masaajidku fadhiya iyo saxaabadiisa markaasuu wuxuu yihi ayukum muxamed raggiinan kee ah. nebigu tilmaan uu kaga socnaan jiray ma jirin saxaabadiisa markii isagii saxaabadiisa loo yimaado nin kursi dheer ku fadhiyo oo balaayo oo koofiyad weyn oo yani laga garan ma ahaan jir ah, rajul caadi u ahaan jira nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayukum muxamed bu markaasaa waxay ku idhahdeen waa ninkaas meeshaa fadhiya ee cad ee halkaa ku tiirsan markaasu wuxuu idhi ayna cabdulmualib wuxuu yidhi ha ibna cabdilmualib bu ina cabdilmualib maadiga ila nebiga aabihii caan ma ahan jirin awogiiba caan aha ina cabdilmualib maadigaa bu markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam qad ajabtuka ha waa ku yeele hee maxaa rabtaa buu sheego dantaada markaasaa wuxuu ku yidhi inii saailuka famushadid calayka fi lmas'la falaa tajid calaya fii nafsika suaal baan ku marsan bui su-aashana weliba waan kugu adkayn doonaa bui waa afeef ee niyo haya cadhooni ah, wuxuu yidhi soo daawaxdays sal camaa bada laka bu nab sal l waa acraabi acraabtu mogta dadka baajiyi waxay ku fiican yahin munaafiqiin ma yaqaanaan xoogaa qalqalayf iyo ad adayg way leeyihin iyo dhimrin la'aan laakiin nifaaqu waa ku yidhi marka wuxuu yidhi waan kugu adkayna ii dulqaado soo daa buu nabig sal sl sl aleh waan ka odhanaya marka ma ilahay baa ku soo diray shan salaadood miyuu kula soo diray sadaqa miyo sake miyuu kula soo diray muxuu ahay soon miyuu kula soo diray intiiba markuu nebigu uu yidhi wuu ila soo diray buu markaa qiray dabaab ibnu taclaba weye masaajidkaa markaa la joogaa waana gaal axaadiistaasi waxay kutusaysaa marka gaaladu inay masaajid geli karaan haddii markaa ayna masaajidka wasakhaynaynin ama hallaynaynin laa maanica inay soo galaan macna ayib allahuma waxaa laga soo reebaya masjid اxaraam masjid xaraamka masaajidka xurmadale labada masjide xurmada le ma geli karaan kama soo dhowaan karaan xataa inta xaramkaa kama soo dhawaan karaan ayadoo waa mamnuuc laakiin masaajidda kale way geli karayaan man ishkaal male saas canhu ana cumara radi allahu canhu ah, waagii dhaweyd baan u axmed khaliif markuu dhintay miya ilah u naxariis ayaa masaajidka sawsi baa waxaa tegay niman madaxoo kenyaanaho rayle iyo qoryo la socda oo malaha tacsiye u socdo baa masaajidka tagey marka masaajidkii bay galeenoo malaha intay meesha istaageen bay wax sheeg sheegeen waxay sheegeen maaqaane dhalinyaro meesha joogtay bug gaal baa maanta masaajidka la soo baa layidhi dagaal dhalinyaradii baa soo wacdo waxay yidhahdeen war sheekh gaalaa masaajidkii la soo geliyey bal ka war war gaaladu masaajidka way geli karta mushkila ma miyay ku saxaroodeen ama ku kaajeen maya dhibaato ma leh ah, masaajidda way geli karaan nabiga oo joogay geli jireen salawatu rabbi wasalam caleyh canhu radi alahu canhu ana cumara radi alahu canhu cumar mara wuxuu maray bixasaana xasaan ibnu haabit buu soo maray yunshidu isaga oo gabay tirinaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa oo gabay ku tirinaya falaxada markaasuu milicsaday cumar ilayhi xasaan xaggiisuu milicsaday xasaan ibnu haabit shaacirkii nebiga ama gabayaygiisii wey markuu milcsadaybaa faqaala wuxuu ihi xasaan qad kuntu waxaan ahaa anshudu mid gabay tiriya fiihi masaajidka dhexdiisaan ku gabiyi jiray wlxaal fiihi masaajidka dhexdiisa uu joogo man ruux huwa isaguba khayrun khayr badan minka adiga cumara kaa khayr badan maxaad iga fiirin buui ah, maxaad iga fiirin ku kaa khayr badan oo uu joogaan masaajidka ku gabiyi jiray buui ah, ayib muttafaqun caleyh buhari muslim soo saaray ayib intaa markuu sameeyey intaa kumuuna daynine uma iltafata ilaa abi hurayra xasaan markaa abu hurayruu jalleecay oo meesha fadhiyey markaasu wuxuu ku yidhi anshuduka billaah ilaahay baan kugu weydiinay abu hureerow asamicta rasuula allahi sal lay aslam yaquul ma maqashay nebiga oo leh ajib cannii allahuma ayidhu biruuxi اlqudus ah, xasaanow ragga iisoo gabayey iga jawaab ilan gabaygu wuxuu ahaan jiray hubka ugu adaga lagu dagaalamo ahaan jiray nebigu ma gabyi jirin salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin wuxuu ahaan jiray rag gabya oo carab raggii ugu gabay badnaa xasaan ibnu haabit cabdulahi bnu rawaxa iyo iyo rag baa jirisa markaasuu nebigu u duceeye wuxuu yidhi ilaahayo waxaad ku garab istaageedu ku xoojisaa malakuljibriil kelimadaa nebigoole ma maqashay buui abu hureyra markaasaa wuxuu ihi nacam haa waan maqlay saasman xadiidku biisnaadi saxiixayn irsaal buu u egyahay laakiin xadiidku waa mutasil abu hureyrana laga warinaya markuu sidaas yahay macnaha ayib xadiidkaasi waxaa isagana loo deliishanaya in gabayga masaajidda lagu gabyi karo saasuu ku cadiyey gabayga inuu gabayaagu masaajidka ku alifi karo gabayga gabay horo loo yidhina uu tirin karo laakiin ahlu sunanku waxay soo saareen ibnu khusaymi iyo bayhaqi min xadiii ibni camr cabdullahi bn camr bn caas xadiid kale ka warinayaan oo uu leeyahay nahaa rasuulu lahi sal lay slam can tanaashudi alashcaari fi lmasjid nebigu wuxuu reebay in gabayada lagu tiriyo masjidka dhexdiisa wa can ilbayci waalishtiraa'i fiih in masaajidka wax lagu kala gato wa an yataxallaqa annaasu yowma aljumucati qabla asala maalinta jumcada salaada ka hor inay dadku ay xilqa xilqa u farfadhiistaan wareerig inay u fadhiistaanna nebigu waa reebay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkaasi waa xadiid xasana tirmidi iyo nawowi iyo albaani intaba way taxsiininayaan xadiidkaasi hadduu sugnaado marka nebigu uu leeyahay saxaabigu uu leeyahay nebigu wuu reebay masaajidka in gabay lagu tiriyo haddana maxaan haynaa xasaan oo ku tiriyey sooma see laysu waafajinaya marka waxay isu waafajinayaan culimmadu ibnu mundir iyo keyrkii iyo ibn xajar iyo dhammaan waxay isu waafajinayaan waxay leeyihiin gabayga uu nebigu reebay waa gabayga kiisa xun gabaygii jaahiliyada gabayga cayda ah gabayga aflagaadada ah. ilan gabaygu waa sida hadalkao kale kiisa xunna waa xun yahay kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay sida nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh gabayga xun in masaajidda lagu tiriyo marka waa mamnuuc xadiidkaasaa ku fadhiya nahaa can tanaashudi alashcaari bilmasjid gabaygu hadduu wanaagsan yaho macnihiisu uusan dhib lahayn ama mubaax iska yahay ama diinba loogu nusraynayo ama cilmiba uu yahay maaddo cilmiya lagu tirinayo markaana waxa weya way bannaantaba masaajidka dhexdiisa waa lagu tirin karaa saasaa labada xadiis laysku waafajinaya waana macnaha macnaha ay culimmadu marayaan saas man ayb labada xadiis saas waafaqayan culimada qaarkood waxay leeyihiin gabayga la idmay waa midka aan dadka mashquulinayno masaajid ku cibaadaysanayn laakiin jamaca horaa ka fiican samca hore ayaa fiican saas man ayb waxaa ka muuqda xadiidka saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim marka ay masaa-isha qaarkood isku qoonsadaan waxaa lagu kala bixi jiray daliilka anaa idhi laguma kala bixi jiray cumar oo ismoodsiiyey oo ninkan damcay inuu masaajidka ka eryo ama sidiisiiba uu garaaco markii la yidhi nabigaa ila joogay markaan gabyahay masaajidka u gabyahay waa iska dhaqaaqay war ma yaal kaana waqaafan cinda kitaab illaah marba haddii ilaahay baa yidhi rasuul baa yidhi la yidhahdo cumar radi allahu canhu meshaa ma dhaafji saxaabaduna ridwanulahi alayhim saasay u badnahay wa canhu radi allahu canhu waxaa laga warinayaa canhu oo kee ah cumar ah. wa canhu cumar waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man samica ruuxii maqla rajulanin oo yanshudu waayihii horma aqaan hadda laftooda lagu aqriya waxaa la yidhaahdo ashcaartan iyo gabayadan oo mucallaqaat sabca waa gabayadii jaahiliyada soo ma balaayaa ku jirta oo cishqi baa ku jiro hazal baa ku jiro faam baa ku jiro oo dhiig la daadiyey iyo balaayo la qasay baa ku jiro marka gabaygaasi talo ma geli doonaa oo mucallaqaat sabca masaajidda ma lagu arin karaa mise laguma arin karo allahu aclam laakiin kolley gabay madmuum ah waay gaba fiican maa luqa iyo in laga barto haddii loola qastayo meesheeda w meelaha kale in lagu aristaa fiican marka masaajida laga saaro maxaa yeele waa gabay xun gabay fiican maaha inkiisa badan inkastoo murti badan ay ku jirto wa canhu radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxu uhi man samica ruuxii maqla rajula nin oo yanshudu haybaarinaya ama yaahdinaya daallatan baadi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku yaahdinaya falyaqul ha yidhaahdo laa raddaha kuuma soo celiyo allaahu alle calayka korkaan kuuma soo celiyo ilaahay kuuma sahla kuumana soo celiyo maxaa yeele faina almasaajida masaajidii lam tubna looma dhisin lihaada kaas looma dhisin lihaada kan looma dhisin warkanaad hayso looma dhisin rawa waxaa wariya muslim muslim baa wariye kadalika waxaa wariya abu daawuud ibnu maajah axmed ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo bayhaqi waxaa la ah xadiiu burayda fi saxiixi muslim ninbaa masaajidka ku gabiyey nin baa masaajidka baadi ku yahabiyey baadi ka maqnay oo wuxuu yihi man dacaa ila aljamali alaxmar war neef geeloo guduudanoo baa lumay yaa sheega buui neef baa iga lumay yaa sheega neef geeloo cas markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal lay wasalam laa wajadta ha helin buu nebigu ku yuri sal lay slm masaajidda waxaa loo dhisay wixii loo dhisay in halaha iyo geel iyo xoolaha lagu yahdo sanadan looma dhisin ma markii la dhisayo masaajidan inuu noqdo suuq xoolo lagu yahdiyo meel loo dhisay maxaa loo dhisay lidikr illaahi wa qiraa'ati alqur'aan waasala soma xadiiskeen soma xadiiskii ninkii masaajid ku kaaji soma ayb marka saas wey looguma talagelin laguma yahdin karo marka xadiidku wuxuu kutusayaa inuu xaaraam yahay in lagu yahdiyo masaajida baadida kadalika ibn maaja iyo ibn khusaym iyo bayhaqi waxay soo saareen min xadiidka cabdillahi bni camr bni caas inuu yidhi nahaa nebigu wuxuu reebay can inshaadi daallati fi lmasjid masaajidka in lagu yaahdiyo baadida sanadkiisu isaguna waa xasan saas wey macnaha ayb saxaabaduna saasay u hirgeliyeen saxaabadu ridwanullahi calayhim saasay iyunu hirgeliyeenoo ibnu khusayme wuxuu soo saaray abu cusmaan buu ka warinaya annahdi cabdullahi bn mascuud baan maqlay buui cabdullahi bn mascuud baa wuxuu maqlay nin baadi masaajidka ku yaahdinaya markaasuu aad u cadhooday cabdullahi bn sacuud baa cadhooday wuuna caayey ah, buu afka kala dagaalamayo wax badan ka sheegay nin kaloo meesha fadhiyey ba cabdullahi bn sacuud wuxuu ku yidhi maa kunta faxaashan war cabdullaahi war ma waalatay nin aflagaado badanoo af xun laguma aqoonin waa maxa aysantiy waxaan kaa qubana markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi bn sacuud inaa kunna nu'maru bidalika saasaa nala amri jiray oo nebigaana amray buui masaajidka ninka waxaa la soo galay inaan aflagaadayno rasuulkaan ka haynaa buui salawatu rabbi wasalaamu caleyh fuxsh maaha marka waxay ku tusaysaa inay khalad tahay bal inay xaaraam tahay masaajidda in baadida lagu yahdiyo saasay xadiis faaidaynaysa ayib waxaa laga soo reebaa baadida culimada qaarkood ka soo reebaan hadday baadi bini aadan tahay waxa lumay hadduu bini aadan yahay markaa masaajidka waa laga yahdin karaa bay leeyihi waxay u daliishadeen xadiidkii saxiixaynka ku yaallay gabadhii masaajidka xaaqi jirtee dhimatay soo ma garanaysaan ee nebigu masaajidka ka yidhi war gabadhii aaway gabadhii aawey ee ay yidhaahdeen way dhimato waan aasnay gabadhii aawaydaasi bay yidhaahdeen nebigu wuu yahdiyey saxaabaduna way u sheegeen taasaa laga qaadanayaa bini aadamka baadidiisu inayna iyadu ku jirin sidaana waxaa taqriirinaya culimo uu ka mid yahay alimaamu suyuuti caleyhi raxmat ullah waana midda hadda malaha aynu meelahaynu wax ka luqluuqanno wey aynu markaa masaajidda ka yahdinayno dadkan lumay ayib waxaa kaloo isay deliishanayaan bini aadamka baadidiisa waxa lumay ee bini aadamka lumay daalla lama yidhahday dhahan waa masala u noqonaysa isticmaalkii luqadda carabiga ah baadida xoolaha daallo la yidhahdaa bay dhahan laakiin bini aadamka lumay baalla lama yidhaahdee laqiiq iyo waxtaasoo kalea la dhaha saasay dhaha macna ahaanna way u kala duwaano saas daraaddeed xadiisku kama hadlayo baadida bini aadamka sidaana culimada qaar baa yidhaha saas man wa canhu radi allahu canhu waxa lumay wuxuu dooni marka ha noqdo ama lacag ha noqdo xoolo nool ha noqdo kibaandha ha noqoto muxuu ahaaye baasboor ha noqdo wuxuu dooni ha noqdo war yaa arkay hadhe meeshaa intaad u baxdo iridda istaagoo dadku meesha ay marahayaan intaad la istaago war baadidaas yaa arkayay meelaha ka dhig haddaad meeshan ka tidhaahdo intan unbaa ku habaari ilaahay kuma sahlaa lagu dhihi laguna sahli maayo biidn ilah ayb habaar baa ku raaca waxaa la isweydiinayaa baadida luntay masaajidka ma la dhihi karaa baadidaasaa jirta xadiiskan ma gelaya mise geli maayo daahirka sida aniga kolley ii muuqata inaysan gelaynin baa ii muuqata oo xaggee wey waxayna ka gelaynin lianna ruuxa baadi baa la hayaale lama dhihi karayo laa radd allaahu calayka soma laa radd allaahu calayka ma ku dabamaysa haddaaman aan looga soo celin maxaa loo soo celin maxaad ku habaaraysa isaga ilan baadiba kama maqna isage soma masaladaasi marka waa masale nadar ku jira man wacanhu radi allahu canhu waxaa laga warinaya cumar ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yidhi idaa goortii ra'aytum aad aragtaan man yabiicu cid gadaysa aw amase yabtaacu gadanaysa filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku gadanaysa ama gadaysa yabiicu waa markaad badeecada iska wareejinayso yabtaacuna waa markaad la soo wareegayso ood mushtari tahay saasman fi masjidi masaajidka dhexdiisa faquuluu lahu waxaad ku tidhahdaan laa arbax allaahu alla faa'iide kaama siiyo iyo ribix tijaarataka ganacsigaaga laa arbax allaahu alla faa'iida uma yeelo tijaarataka ganacsigaaga rawahu nasaaiyu nasaai baa wariyey fi fi suqra ma watirmidiyu tirmidina waa wariye xasanahu wuuna taxsiinay kadalika waxaa wariyey bayhaqi darimi ibn jaruud ibn khusayme ibn xibaan xaakim waxaana saxiixiyey ibn khusayme iyo xaakim iyo dahabi saas man laakiin daaraqutni wuxuu rajaxaya xadiidku inuu mursal yahay waxaana u markhaati kacaya xadiidka cabdullahi bni camr ibni caas hadda aynu soo marayni soo garanaysaan aan soo sheegnay naha can tanaashud alashcaari fi lmasjid wa can ilbayci walishtiraai fiih soo hadda mayna soo mara xadiikaas oo sanadkiisu xasan yahay axmed iyo ahlusunanku soo saareen baa u markhaati kacay marka in masaajidka wax lagu kala gato oo suuq laga dhigto oo badeecada laysku dhaafsado oo lagaga sheekaysto ayaduna waa xaaraam ruuxa sidaa samaynayana waxay mudan yihiin inuu la habaaro oo la yidhaahdo ilaahay faa'iide idinkama siiyo saas macnaha walilasaf masaajidka qaybtiisaas dambe xagga dambe koox koox baa loo fadhiyaa khaasatan markuusan darsi jirin halkaas koox baa fadhida halkaa koox baa fadhida halkaa yani waxa weyaan dhiilal waxaa ka socda aan caadi ahayn ah, dhiilal aan caadi ahayn baa ka socda masaajidkii baa lagu gorgortami oo lagu wada hadli oo barnaamij loosuu sheegi kullu daalika waa xaaraan wey kullu daalika waa xaaraan mar haddaad adduunyo ka hadlaysaan ka baxa masaajid ama maqaayad taga ama xafiis taga laakiin masaajid ganacsi kaga sheekaysanin saas wey macana wacan xakiim ibni xisaamin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu sal lay slam rsulku wuxuu ihi laa tuqaamu lama oogo alxuduudu xuduudaha fi lmasaajidi masaajida dhexooda laguma ogo walaa yustaqaadu laguma qisaasto fiiha masaajida dhexdeeda qisaas laguma fushado yustaqaadu waxa weeyaan yani waa min min alqawad qawadka waa qisaasta ruuxii la rabay in la dilo ama in gacan la gooyo masaajidka inta la soo geliyo laguma qisaasto ta horena waxa weyaan xuduudda laguma oogo oo qisaastu xuduudday ka mid laa tuqaamu alxuduudu fi lmasaajidi waa caam walaa yustaqaadu fiihana waa khaas takhsiis waay ilantaa horay geli lahayd rawahu waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda bisanadin buu ku wariye daciifan oo daciif xaakim iyo bayhaqi iyo daara baa sidoo kale soo saaray xadiidka sanadkiisu waa daciif weliba axmed markuu warinaya waa mawquuf xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo zufar ibnu wasiima oo majhuul ah sidoo kaleeto sanadkiisu waa kala go-an yahay oo waa munqaic bayna zufar wa bayna xakiim ibni xisaam labadaa cila xadiidka ku jirta saasuuna daciifu yahay xadiikaasi marka ma sugna xuduudda lagu oogi maayo masaajidda sidaa uma sugna xaafidku meeshan muxuu ina yidhi bisanadin daciif laakiin kitaabkiisa talkhiiska wuxuu yidhi laa ba'sa biisnaadihi halkaasi xaafidku hadalkiisi waa iska horyimi talkhiiskana inuu ku yidhaahdo sanadkiisu dhib ma qabo halkana inuu ku yidhahdo sanadkiisu waa daciif waxa weeyaan waa masalo tacaarud hadalka xaafid ah mowqifkiisii bini aadamku waa halmaami karaa xagga maxaad ku xukuntay waxbaa iska bedeli karay xadiidka waxaa daciifiyey cabdilxaq ishbiili abulxasan ibnu qataan ibnu cabdilhaadi sheekh albani laakiin wuu taxsiiniyey fil irwa irwaaga yani waxa weeyaan ayuu ku taxsiiniyey shawaahiddiisuna ku taxsiiniyey ayib dabcan duruq buu leeyahay shawaahid buu leeyahay laakiin shawaahidda xadiidku hal shaahid oo dacfi ka nabadgashan ma jiro laakiin waxoogaa qaarkood dacfigoodu ma sii xoog badno way isxoojin karaan way isxoojin karaan taxsiinkaa sheekh albani waa suuroobi karaa inkastoo muxadisiinta kale ay leeyiin xadiisku waa daciif allahuma xaafido talqiiska ku yidhi sanadkiisa laa ba'sa bih ayb xadiidku wuxuu faa'iideynayaa inaan xuduudda masaajidda lagu ogeynin qisaastana masaajidda lagu fulinayo ee bannaanka lagu fulinayo ayb masaajidda bannaankeeda inta badan mamlakada sacuudiga ayaan arkay qisaasta iyo xuduudaha waxaa lagu fuliyaa barxadda masaajidda banaankaa loo saara markaasaa meel barxad weyn masaajid ku leeyahay baa dadka gacanta lagaga jara kala dilayo lagu dilaa dadkii o dhan oo wada daawanaya ayb bal waxay sameeyaan intay gacanta gooyaan bay gacanta ka laalaadiyaan xarig meesha saas u xidhan markaasaa dhowr beribu meeshaa ku xidhnaanaysaa gacanta dadkii o dhan baa sii maray ma tuug baa waxadibay kula da tuug oo dhan waa quusanaya markaa markaas waxdii gacan laalaada sii marto ood soo marto waxay kula tahay inaad ku dhiray inaad abadan saas macnaha sidaas daraaddeed dukaamadii dahabkaa iska furan wax kastoo qaaliyaa meesha yaalla marka salaadda la aadayo mara yar unbaa saas loo saari salaadda laga aadi waa la soo noqon axad taaban kara ma jiro maraykan iyo reer yurubna wax walba intay sameeyeen wax walba oy jamiicu alajhisa tajniidiyeen bay waxba qaban laayihin soo ma ah, shareecada marka waxa weeye walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab an caaishaa radi alahu canha qaalat waxay tihi usiiba waxaa la asiibay sacdun sacd bn mucaad radi allahu canh ywma alkhandaqi maalintii khandaq maalintii godka fadaraba markaasuu garaacay calayhi korkiis fadaraba wuu yeelay dheh calayhi korkiisa uu u dhisay rasuululahi sal lay slam wuxuu u dhisay khaymatan teendha ayuu u dhisay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisu teendha uga dhisay liyacuudahu si uu u booqdo nebigu hu sacad si uu u booqdo min qariibin meel dhow suu uga soo booqdo muttafaqun calayhi xadiidka buhari muslim waa soo saaray sacad wuxuu ku dhaawacmay dagaalkii khandaq isagoo dhaawaca baa lasoo qaaday teendhuu nebigu masaajidka dhexdiisa uga dhisay isagoo dhaawaca oo halbowlah uu nabar kaga yaallo teendhadaasuu marka jiifi jiray oo lagu baxnaanin jiray o lagu dhakhtarin jiray nebiguna meeshuu kusoo booqan jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh guriga nebigu maadaama masaajidka uu saaran yahay inuu booqashadiis u dhowaato darteed uu meesha usoo dhigay xadiidka waxaa loo daliishan in ruux xanuunsanaya masaajidka la dhigi karo xataa dhiig iyo dhacaanba ha ka socdo masaajidku inuu noqon karo isbitaal haddii la waayo dhaawaca muslimiinta meel la dhigo saas way ilan dowrka iyo kaalinta hadda masaajidku uu guto aynu u yeelay dowr ka weyn buu lahaan jiray wakhtigii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh masaajidku isagaa wax walba ah xafiiska dowladda laga maamulo isagaa ahaa ciidamada meesha laga diro isagaa ahaa jaamacadda wax laga barto isagaa ahaa muxuu ahaaye meesha ardada muxuu ahaaye dadka lagu tarbeeyo isagaa ahaa meesha dhaawaca la dhigo isaga ahaa meesha wax walba isaga ahaa waagii masaajidku dowrkaa lahaa bay ummaddu barakaysnayd laakiin markii masaajidkii intaad ku tukataan iridda uun la xidhayo yaa laleeyahy caalamulislami waa saas xataa laba ragcadood sunnaa inaad tukata inaa lagu sugin baa laga yaaba bax lagu yidhahda leanna siya nimankan madaxdae khayrlaawayaasha ah waxay ka baqayaan masaajidka wax yar haddii lasoo lasii fadhiyo inay balaaya kaga kacdo ah, saas daraaddeed wasaaraduu leeyahay masaajidii waa la xidhay salaadan ku tuko wadaad unbaa wax ka sheegi la ogyahay wax kaleetoo la arki kara ma jiro saas way macana wailaa masaajidka nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh dowrkulaha waxaa ka mid a haddii loo baahdo dhaawaca xataa waa la dhigan jiray macnaha in la seexan karana xadiidka waa loo daliishan masaajidka in la seexan karayo sidaas daraaddeed bay saxaabadu ku qayluushan jireen xadiikii faatima fii saxiixi bukhaari sahl bnu sacad soo saaray marka nebigu sal lay slam waa kii u tegi jiray dhihi jiray aaweyn adeerka cali ee dhihi jirtay waan isku dhacnay waan soo caoonay intuu ii carooday buu iga tegay meeluu jirana maaha nabigu soo raadiyey isagoo masaajidka jiifo u yimid oo dhinac qaawan yahay dhinac u qaawan yahay marada oo dhinac bos iyo boor ku yaallo markaasuu nebigu intuu boorkii ka tirtiray iyo wuxuu ku yidhi qum abaa turaab qum abaa turaab meeshuu abu turaab kula baxay abu turaaboo kac istaag marka way seexan jireen way ku qalusan jireen ahlu seexan jire cid kastoon guri lahaynoo meeluu seexda loo waayey ayaa masaajidka la seexin jiray marka masaajidka waa la seexan karaa ishkaaliyana male dhaawacana waa la dhigan karaya wax dhibaataa male man waxaa kaloo laga fahmaya masaajidka in haddii loo baahdo khaymad laga dhisi karo khaymad qayb ka mida ah, teeno laga dhisi karo meel yaroo qol yar laga dhisi karo haddii markaas aysan darar weyn uusan keenin wa canha caaisha waxaa laga warinaya qaalad inay tii ra'aytu waxaan arkay rasuulalah sal lay aslam oo yasturunii i asturaya walxaal ana anugu anduru aan fiirinayo ila alxabashati nimankii madmadooba yalcabuuna xaalay ciyaarayaan fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa iyagoo ku ciyaaraya xadiidkan waa xadidkaad garanaysaan saxix buhariga keyrkii ku yaallay muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray maalin ciiday ahayd nimanka xabashada ciidan bay ahaayeen ciidanka nabigiis ka mid ahay salawatu rabbi wasalam caleyh ayaa waxay ku ciyaarayeen masaajidka ciyaartoodan waxay ahayd muxuu ahaaye eebooyin iyo baaqlaan laysku tuuro iyo bay ku toobdhisanayeen masaajidka dhexdiisa qaar gabanaya qaar tuuraya yani qaab tababar ahaan oo kaleeta tababarasha bay u samaynayeen ayb markaasuu nebigu sal lay slam caaisha wuxuu ku yidhi ma fiirsan rabtaa mise iyadaa codsato waxay tii inaan fiirsadaan rabo markaasuu nebigu intuusa soo taagay bay xagga dambe ka istaagtay wejigeedii isheedana waxay ku aadisay dhegta nebiga iyo garabkiisa dhexdooda si aan iyada loo arkin halkaasay marka ka daawanaysaa iyagoo masaajidka ku dhex ciyaaraya maalin ciiday ahayd abu hureyra wuxuu soo saaray ayagoo ciyaaraya abu waxaa ku soo baxay abu hurera wuxuu wariyey dheh abu hurera wuxuu wariyey buhari muslim waa soo saareen ayagoo nimankaasi ciyaarayaan baa cumar ku soo baxay fa ahwa ila alxasbaa'i yaxsibu markaasuu intuu quruuri xillaacay buu damcay inuu ku saydho oo uu kala eriyo maxaan masaajidka ku samaynhayaan buu u dulqaadan waay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam dachum yaa cumar daabuu nebi cumarow faraha ka qaad alfaadiisa qaarkood waxaa kusoo aroortay nebigu inuu yidhi litaclam alyahuudu ana fii diinina fusxa wa anii bucistu bixaniifiyatin samxa ah, dhaaf yahuudi ha ogaato inay diintanada wusci ku jiro anigana layla soo diray diintii toosnayd ee samxada ahayd samxigu macnaa waa fudud ma aha yani waxa way qallafsanaan iyo adadayg iyo ma taasaa yahuudi ha ogaata buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa laga qaadanaya masaajidka dhexdiisa in tababar lagu qaadan karo oo macnaha waxa weeyaan khaasatan xilliyada munaasabaadka ciidda iyo ciyaarahaasi aan ka hor imaanaynin in lagu ciyaari karayo siday ugu ciyaarayeen nimankaasiba maqsadna way xaqiijinaysaayo dee tababarku wuxuu xaqiijinayaa maqsad oo haayadii jihaadka buu wasiilo u yahay saas man marka inay bannaan tahay buu u daliishanaya imaamku bacdu ahlilcilmi baa karaahaystay laakiin karaahaysigoodu ma xalma maadaama xadiidku uu sugan yahay maxal ma laha ciyaaraha un iska laqwiga baan loo ogolayn anha waxaa laga warinaya caaisha radi allahu canha ana waliidatan adoon asalkeediiba waliida ahayd lakiin markaan waliida ma sawdaaa oo madow ayaa kaana waxaa ahaa lahaa iyada khibaaun teendho fi masaajidka dhexdiisa teendho kulahaan jirta fa kaanad waxay ahayd ta'tiinii mid ii timaada fataxadau sheekaysa cindii agteyda ku sheekaysay ahaan jirta alxadiia akmil alxadiia xadiiska dhamaystir muttafaqun caleyh wey xadiikaas waa laisku waafaqay buhari muslim baa soo saar gabadhaasi waxay ahayd qisay iyaduna lahaydoo addoon bay ahaan jirtay qoys reer carbeedaa la ahaan jiray qoys carabta ka mida ah, way xoreeyeen marka maalin maalmaha ka mid a ah marka gabadh yar iyadoo la socota gabadha yartaa waxay qabtaa baalkan wishaax la yidhaha geedagashi wishaaxu waa harag jawaahir lagu qurxiyey marka dumarku waxay ku xidhan jireen laga soo bilaabo garabka ilaa kelida laabtu saa u fuulaya gabadh yar oo marka bahashaa xidhan ama gacanta ku wadata baa la socota addoonta gabadhii yarayd bahalkii jawaahirtii cadcadaanteedii dhaldhalaalkeedii bahashan dafada la yidhahdo mataqaana unbaa mooday baruur daf way un la booday un la tagtay reerkii markay u timid baa waxay ku tidhi waxaa la yidhi adigaa gabadhan ka qaatay alaabteediiyo keen baa layidhi war ma qaadin mana arkin gabadhta baqalyaa ka daftay dafha ka daftay naamaya keen baa layidhi way qaawiyeen xataa farjigay ka baadheen meel walba markay dhibeen iyadoo ay rafaadsan baa baqalyadiiyo ordaysa dafadii baa korkeeda soo martay mise baashii bay soo ridayba markay aragtay inayna baruur ahayn way iska soo celisay maxaan idin dhibay jiri dulmigiibay marka intay soo carartay bay nebiga u timi salawatu rabbi waslamu aleh markaasay islaamtay nebigu salawatu rabbi waslamu aleh markaa masaajidkaa la dejiyo masaajidkay qayb ka deganaan jirto teendha yar baa uga dhisnaan jirta caaisha maadaama gurigeedu marka gurigu masaajidka ay dhow yahay intay u timaadday u sheekayn jirta maalinkaasay marka uga warrantay waxay tihi caaisha mar kastoy isoo ag fadhiisataba waxay qaadi jirtay gabaygan wa yowmulwishaaxi min tacaajiibi rabbina ila anahu min baldati lkufri anjaanii Ah, maalintii geedagashiga waxay ka mid tahay cajaaibta rabbigay bay dhihi jirtay laakiin ilaahay beledkii kufrigu igaga soo badbaadiyey markaasaan idhi bay tii naa gabaygun markaad ii timaado ad akrido markaasay qisada ii sheegtay ujeeddadu maxay tahay marka ujeeddadu waxa weeye masaajidka in dumarku ay degi karaan oy seexan karaan oo teendho ka samaysan karaan waana xadiista loo deliishado dumarka iyagoo caado qaba xataa inay masaajidka joogi karaan tanaa deganaan jirtay gabadhii xaadi jirtay baa deganaan jirtay dumar caado qabana way ahaayeen acan say u badantay waa haddana masaajidkaaba guriga ahaaba markay caado qabtana ka bax lama dhihi jir soma salada soo marnay ma ayib dib ugu noqon mayno hadda waxaa loo keenay meeshan oo u deliishanaya in eh, masaajidka qaybna laga dhisi karayo dumarkuna ay degi karaan seexan karaan sidii ragguba u seexanayaan man wa can anasin radi allahu canhu qala wuxu hi qala rasul sal lay slm rsulku wuxuu yihi albusaaqu candhuufta oo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ahaatay khai'atun waa gaf wa kafaaratuhaa dembi dhaafkeeduna dafnuhaa aasideeda wey muttafaqun caleyh waynu soo marnay soo maslada busaaqa waxaa la yidhahdaa waa candhuufta saas man candhuufta ayib xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa in ay khalad tahay masaajidka xaako ama candhuuf inta lagu tufo aan haddana la aasin haddiise la aaso oo la qariyo inay markaasi aynan dembi ahayn xadii baynu soo marray aad garanaysaan falyabsuq can yasaarihi aw taxta qadamihi sooma ama bidixa u tufo ama lugta hoosteeda ha ku tufo xadiikaa daahirkiisa waxaa ka muuqata xataa hadduu masaajid yahay in lagu tufayo soma xataa hadduu masaajid yahay in lagu tufayo xadiidkan iyo isaga waxaa lagu jamcinaya marka sufiddu way bannaan tahay haddaad aasayso soma haddii aadan aasayninna waa khaiio oo waa dembi oo ma bannaana sidaasayna labada xadiid ku kulmayaan xadiidka abu umaamana macnaha faa'iideynaya axmed iyo tabaraani ay soo saareen oo nebigu yuri sal ly slam man tanaqaca fi lmasjidi falam yudfinhu fa sayi'a ruuxii masaajidka ku xakooda oo aan aasin waa dembi fain dafanahu faxasana hadduu aasana waa xasano saas maana marka xaaladda aadan aasinna waa dembi haddaad aastood qarisana markaa dembi ma aha waa kaan soo sheegnayo masaajidan oo kaleeto iyo xaaladan hadda ah yani waxa weyaan gobashan iyo smiidkan iyo waxaan yaalaay meel wax lagu aasa ma jiraan sooma dariiq kaleo markaa inoo furan ma jirto tii maradaada inaad ku tufto ama tiish qaadato mooyaane xaakan la tufi hadda ma jirto xadiiu abi dar cinda muslim baa sidoo kaleeto kutusaya nebigu wuxu urh sl lay slam wajadtu fii masaawi ummatii annukhaaca fi lmasjid ummaddayda masaawideediiyo dunuubteeda dhexdeeda waxaan ka helay xaakada masaajidka lagu tufayo takuunu fi lmasjidi laa tudfan oo aan la aasaynin sayiaadka ummadayda markaan fiiriyey bay ku dhex jirtay bu nebig sal lay slam musanaf ibn abi shayba iyo cabdirazaaq iyo saciid ibn mansuur waxaa ku sugan abu cubayd ibn ljaraax ayaa malaha masaajidka isagoo joogu masaajidka candhuuf xaaka ku tufay inuu aasuuna rabay waa mugdi uu halmaamay marka wuu ka tegey gurigiisii markuu tegey kadib buu soo xusuustay xakadu meeshu ku tufay inuusan arkin ilan buu iska ahan jiray masaajidii meeshii intuu ka soo noqday oo toosh soo qaatay iftiin buu suu u raadinahay u raadinahay markuu helay buu aasay markaasuu yidhi alxamdu lilah ilahaygii aan gaf ii qorino alxamdu lilah anhu radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu qaala rasullahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa taquumu ma istaagaysa asaacatu qiyaamadu xataa yatabaahaa ilaa ay ku faantamaan annaasu dadku filmasaajidi masaajidda ay isugu faanaan akraja waxaa wariye alhamsatu shantii ila tirmidiyu tirmidi mooye wasaxaxu waxaana saxiiyey ibnu khusayma kadalika waxaa saxiixiyey nawowi sheikhu albani sanadkiisuna waa saxiix ayib xadiikaasi wuxuu la mid yahay xadiistaan soo marnay oo ah masaajidda qurxintooda inan la ogolayn soo ma horaan uga soo hadalnay ayib inay ismi tahay oy khalad tahay xadiiskan ka dambeeya la mid ibni cabaasin radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasulu lahi sal lay slam rsulku wuxuu yihi maa umirtu layma amrin bitashyiidi lmasaajidi masaajidda qurxintooda tashiidkaasi bimacnaa taziin baa laga wadaa bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen rafcu lmasaajid macnahaadan sax maa masaajidda kor waa loo qaadi karaa waa la rafcin karaa fii buyuutin adina allaahu an turfac wayudkara fiiha smullah marka kor waa loo qaadi karaa laakiin tashyiidka waxaa laga wadaa bimacnaa tazyiinuhaa bishiid shiidkana waxaa la yidhahdaa aljis waa baashan la yidhahdo nuuradda nuuradda iyo rinjiga la mariyo iyo waxyaalaha lagu qurxiyo derbiga baa shiidka la yidhahda tashiidka macnahaasa laga wada ma umirtu layma amrin bitashyiidi lmasaajidi masaajidda qurxintooda ahrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda wasaxaxu waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan baa saxiixiya <clears throat> ibn xibbaan xadiidka cabdullahi ibn cabaas markuu wariyey kadib wuxuu yihi latuzakhrifunnaha walle waad qurxin doontaan ood qurxin doontaan kamaa zakhrafat alyahuudu wاlnasaara sida ay yahuud iyo nasaaro masaajidooda u qurxiyeen baad walle u qurxin doontaan sanadkiisu waa qawi sheekh alimaam nawowi iyo sheekh albaniba way saxiixinayaan waana sugan yahi masaajidda marka in la qurxiyaayo waa qalad keliya sida cumar bn khataab radi allahu canhu uu yidhi wuxuu yidhi waxaad ka dhigtaa masaajidka waxuun dadka qoraxdana ka celiya qabowgana ka celiya dhibicdana ka celiya intaa un laakiin naashnaashkan joojiya masaajidkii nebigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu ka dhisnaa tiirarkiisuna wuxuu ahaa timirta jirideeda korkana laamaha timirta ka saarnaa sidaasuu ah isagoo saasuu nabigu ka dhintay abuubakar baa dib uu cusboonaysiiyey wax badan muusan ka bedelin cumar baa dib u cusboonaysiiyey wax badan muusan ka bedelin cumaan baa cusboonaysiiyey dhagax buu ka dhigay saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa ku inkireen badbedel uu meelaha qaarkood waxoogaa dhagax iyo yaro iftiimiyey waxaa la yidhi jooji waxaas waa marka uu leeyahy war maxaad leedihiin masaajidka inaan saad ii diidantihiin anigoo nebiga ka maqlay man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beyta fi ljanna yani saxaabadu waa ku inkireen keliyana wax kale meah waa dhagaxyaan yaro qurqurxsan oo masaajidka laga dhisayo ila waxay nebigooda ka barteen salawatu rabbi waslamu caleyh inaan qurxinta masaajid laga daayo xadiid baa sugan abu darda marfuuca oo xakiim tirmidi uu soo saaray shekh albaanina taxsiininayo nebigu wuxu uhi sal lay slam idaa zakraftum masaajidakum waxallaytum masaaxifakum fadamaaru calaykum buu nab uri sal lay slm markaad masaajiddiinna qurxisaan ood naashnaashaan oo dhaldhalaalisaan masaaxiiftana aad yani waxa weye marisaan wax qurxiya halaag baa idiin sugnaaday buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh sootan haddayna haysatama misxafka bal fiiri siduu u dhalaalahayo yacni waraaqdiisa ishayba ku cawariba soo ma qaarkood masaaxiibtiina waa la dhallaalaliye waa la qurxiye masaajiddiina kaale arag waxa ku qoran iyo dhaldhalaalka iyo dhibaatada ka jir tartan baa loogu jiraa sida nebigu shegay sal lay slm xadiidku marka wuxuu kutusaya min aclaami nubuwa wey nebiga mucjizaadkiisay ka mid tahayo uu sii sheegay wayna dhacday maanta waa inaga tartanka ugu jira wadaadadii baa ugu daranoo laga karinaya saan xalayba soo sheegay soo xali maahay an anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi curidat waa la bandhigay calaya korkayga waxaa la ii bandhigay ujuuru ummatii ummaddayda ajiriyaalkeeda xata alqadaatu qashinkiiba ha ahaadee oo yukhrijuha uu bixinayo alrajulu ninku min almasjidi masaajidka uu ka saarayaba ahaatee ummadayda ajirkeediioo dhan baa la ii bandhigoo lay xataa qashinka uu ninku dumarkuna waa la mide uu masaajidka ka saarayaba ha noqotee rawaxa wariya abu daawuud wtirmidiyu wastaqrabahu istaqraba waxaa laga wadaa hariib weeyaan xadiidku waa hariib wasaxaxa waxaa saxiiyey ibnu khusaymata saxiixiyey ibnu khusayma iyo bayhaq iyo bakawi iyaguna way soo saareen tirmidi sidaa uu u sheegay xaafidku xadiidka wuxuu hi waa hariibun laa nacrifuhu ila min hada alwajh weliba wuxuu ku daray waxaan la mudaakarooday xadiidkan moxamed ibnu ismaaciil oo bukhaari ka wado bukhaarina wuxuu ihi falam yacrifhu wuxuu ihi bukhaarina ma garanin xadiidkan oo xadiis bukhaari garan waayo miyaa jiraba xadiidku waa daciif inqiaac baa ku jira nin la yidhahdo abmualib ibni cabdillaah yaa anas ka warinaya mana uusan ka maqlin kadalika waxaa ku jira cancanat bnu jurayj oo mudlis ah labadaa ciluu xadiidku qabaa waa daciif markaas saas daraaddeed buu shekh albani caleh raxmatullah uu xadiidka daciifiyey qadaadka waxaa la yidhahdaa asalkiisa waa qoridaafka alqadaad asalkeeda waa qoridaafka waa qashinka isha gala ayaa la yidhahda hadda laakiin waxaa laga wadaa qashin kasta xadiidku wuxuu ku saabsan yahay nadiifinta masaajidda iyo qashinka in laga ilaaliyo oo laga nadiifiyo oo laga xadho taana waynu soo marnay sooma adiladeeda daciifnimadiisa markaa waxba ina yeeli mayso maxaa yeele adilo kalaan haysanaa maslada saasay macna waxay culimmadu leeyihiin xadiiska hore ee zakrafat almasaajid aan ka hadlayni waxay leeyihiin ruuxii ugu horreeyey masaajid qurxiya oo bidcadaa bilaabay wuxuu ahaan jiray baa layidhi ninka la yidhaahdo alwaliid ibni cabdilmelik oo saxaabada qaybahoodii ugu dambeeyey noloshooda kusoo soo hagaagay saas manaa ninkaasaa bilaabay bay yidhahdeen waa ninka loo aanaynayo ee loo haysto in uu qabriga nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu masaajidka geliyey kuma jirin intii ka horeysa saas man marka bidcooyinkaas culimmadu maxay uga aamuseen haddii la isweydiiyena mararka qaarkood culimmadu waxay uga aamusaan waxyaalo dhacaya amay fitno weyn ka dhalataa fitno ka weyn amay ka dhalataa khaasatan markay xukaamta iyo madaxda ku saabsan tahay haddii waxoogaa la yaro durduro oo farta lagu fiiqfiiqo xaakimkii dadweynihiibuu kalsoonidooda waayaya hadduu kalsoonidooda waayana waa lagu kacaya dhiig iyo balaayaa daadanaysa waa laga aamusi marka saasay marka qaarkood uga aamusi jireen aimadu iyo culimmadu bidcada marka ninkaasaa bilaayo yidhahdaan <clears throat> marka bidacda aad u xun bay ka mid tahay lanna xoolaha meeshii ku lumaya khushuucdii bay tagsiinaysaa mar marka qaarkood waxaaba dhici karaysaba wax ka daran in lagu qoro alistiqaasa bikayr illah walisticaana bikayr illah shirki in masaajidka lagu qoro halkaa in lagu taxo sheekh hebelow weli hebelow nebi ilaahayow oo maxaad ugu yeedhanaysa qaarkood arkaysa halkaa rukniga waxaa kaga qoran yaa allah rukniga labaad maxaa kaga qoran yaa muxamed waa alad xararkan faraha badan baa la mida man wacan abi qataadata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yihi idaa goortii dakhala uu galo axadukum miskiin almasjida masaajidka markuu galo falaa yejlis yuusan fadhiisanin xataa yusaliya ilaa uu tukado rakcatayni laba ragcadood muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay xadika buhari muslim baa soo saaray xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa masaajidku xaq buu leeyahay markaad soo gasho adoon laba ragcadood tukanin ha fadhiisanin jaabir wuxuu warinayaa sidoo kale xataa xataa khudbadii jumcadoo socota haddaad soo gasho adoon laba ragcadood tukanin ha fadhiisanin xadiikeeda jaabir baayaa warinaya nebiga ka warinaya buhari muslim baana soo saaray wuxuu leeyahay nebigoo khudbaynaya maalin jumcaa ayaa nin baa yimid ninkii wuu iska fadhiistay markaasuu nebigoo khudbadii wadaa wuxuu ku yidhi asallayta yaa fulaan war hebelow ma tukatay markaasuu yidhi maya nebigu markaasa wuxuu ku yidhi sal lay slam qum farkac istaagoo tuka buu ku yidhi marka khudbadiiyo socota haddaan la fadhiisan karin adoo caadi ma fadhiisan kartaa marka maya waa in marka la ilaaliyo sunnada iyada bacdu ahlilcilmi waxay ku tageen taxiyatulmasjidku inay waajib tahay laakiin jumhuurtu waxay badayeen inay sunno tahay saasaana raajix waana soo marnay inay sidaasi raajix tahay imaam shaafici riwaaya can axmed ibnu taymiyana uu doortay saas man waxaa kaleeto iyadana mudan inaan baraarujinno masaajidda marka laga hadlayo masjidulxaraamku waa gelaya wax nasoo ka saarayna ma jiro bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan masjidulxaraamka taxiyatulmasjidkiisu waa dawaaf wa hada haa sax maaha masjidulxaraamku haddaad fadhiisanayso intaadan dhawaafin waa inaad taxiyatlmasjid tukato haddiise laakiin aad u gasho inaad dhawaafto dhawaafka samee lanna maadan fadhiisanin soma labada ragcadoodna goormaa la rabaa haddaad fadhiisanays soma haddaadan fadhiisanayn labada ragcadood maba haddaad marka dawaaf u socoto intaad dhawaafto dawaafka kadib soo laba ragcadood kama dambeeyaan labadaa ragcadood baa marka bedelkii taxiyatlmasjidka gelaya waa xaaladaad fadhiisi u baahatay soma ma jirto marka wax la yidhaahdo dhawaafka ayaa buuxinaya booskii taxiyatulmasjidka masjidulxaraamka marka la joogo masaladaasi waa masale aan sax ahayn wey macnaha hada bilahi tawfiiq wsal illahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w sabi wslm